walaalkeen jees aan jecleen jidkiisan ku soconaa jaliilow ilaahayow jannada ku arsuuqi walaalkeen jees aan jecleen jidkiisan ku soconaa jaliilow ilaahayow jannada ku arsuuqi jannada ku arsuuqi walaalkeen jees aan jecleen cadow baadan jarjaray gaalaadan jid uu dhiigay walaalkeen jees aan jecleen cadow jarjaaray jilbaaguuray gaalaadan jid gooyooyin uu dhiigay jid gooyooyin uu dhiigay waalaalkeen jees aan jecleen rabbiyow jaar uuga dhig nebiyadii ajecleed jannadaa ku arsuuqe walaalkeen jees aan jecleen rabbiyow jaar uga dhig nebiyadii ajecleed jannadaa ku arsuuqe jannadaa ku arsuuqe jawhartii xuural caynaa walaalkeen jees jeclaaday jaliilow ilaaheeyow جنادا کو ارزوق jawhartii xuural caynaa walaalkenjas jeclaaday jaliilow ilaaheeyow jannaadaa ku arsuuqe jannaadaa ku arsuuqe jilkii islaamka u kaaca walaalkenjas uu aara gaalaadaanii jarjaara jaabaqdoodii yeeriya jiilkii islaamka u kaaca waa lalaalkan jees uu aara gaaladaanii jarjaara jaabaqdoodii yeeriya